عalayhi waalihi wasalam waxaan kusoo jirnay salaada safarka ayaan kusoo jirnay baabu salaati salaad ayuu baabkan u baab yahay bimakkata maka lagu tukado wax kitaabba halkaan idinkugu qoran kitaabu taqsiiri الsalaa baabkii koobaad buu ka soo booday kitaabkan buu hoosgay axaadiistii horan soo dhaafnay baabkiisa koobaad ee salaada gaabinteeda ah baabu taqsiiri salaati fi safar safarka salaada in la gaabiyo kitaabu taqsiiri salaati fi safar baabki koobaad wuxuu ka hormariyey axaadiistaas dhowrka ayuu ka hormariyey marka halkan baabki koobaad ayuu ka bilaabay baabu salaati salaad ayuu baabkan u baab yahay bimakata maka lagu tukado iyada oo gaaban haddii qofka musaafir u yahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidkun afar boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai amat abarna maxamed bin cabdilal sancaani iqat weeyaan fii xadiidihi xadiidkiisa uu ka wariyey can khaalid ibn xaari ku wariyay alujaymi waa iqatu tabt qaala xadaثna shucba waa imaamkii can qataada ibnu dacaamata asaduusi اlbصri waa iqatu tabtun yudalis qala wuxuu yihi qataada samictu waxaan ka maqlay muusa wa huwa ibnu salmata albصri waa iqa qaala qultu waxaan ibn cabaas waxaan ku yidhi radia allahu tacala canhuma kayfa sideeba usalli aan u tukani kayfa sidee baan usalli u tukani bimakata makata maka anoo ku sugan sideen salaadda u tukanayaa idaa lam usalli haddii aanan tukanin fii jamaacatin jamaaca haddii aanan ku tukanin sideen u tukanayaa labadaba musaafiriin kolleyba ninka imaaday oo cabdullahi bin cabaas weydiina musaafir ayuu ahaa sida muuqata qaala wuxuu yidhi rakcatayni laba rakc ayaa tukanaysaa sunnata alqaasim waa sunada nabi eh, mxuu ahay nabi maxamed oo abilqaasim ahay sala allahu alay slam rakcatayn baa tukanaysaa sunata abilqaasim ayaa tukanaysaa weeyaan waa sidaas marka wuxuu nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam sunnadiisa inayta sheegay qofka maka taga oo salaadii jumcadii ay dhaafto isagana musaafir ah muxuu samaynayaa salaadii duhur ayuu tukanaya oo laba rakca dheerayn sidaas ayuu ula jeedaa weyaan xadii kun afar boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai amt abarana ismaaciil ibn mascuud aljaxdari wa iqa qaala xadaana yaziid ibn zurayc iqatu tabt qaala xadaana saciida saciidkan waxa weeyaan waxaan filaya inuu yahay saciid ibn abi caruba inuu yahay ayaan filaya wallahu aclam qof uu ma jira u sheegay saciidun buu yidhi ibn abi caruba inuu yahay u badanta wallah aclam qala wuxuu yihi xadaثna qataada ibnu dacamata sadusi اlbصri ana muusa ibnu salamata albصri taxadaثahu ninka asaga muusa ibnu salma waa reer basr waana iqa xadaثan wuxuu u sheegay annahu isaga muuse sa'ala inuu weydiiyey ibna cabaas cabdullahi bn cabaas oo muxuu yidhi qultu waxaan idhi tafuutunii waxaa iga tagta asalaatu salaad fii jamaacatin jamaaca inaan ku tukada ayaa iga tagta weeyaan waana anigana bilbaxa meesha badxa la yidhaahda anoo ku sugan ma tara maxaad arkaysaa an usalli inaan tukada ma salaadii oo dhammaystiran ayaan tukadaa mise waxaan tukadaa iyada oo gaaban sidaa weeyaan qaala wuxuu yidhi rakcatayni ay tusalli waxaad tukanaysaa rakcatayni laba rac ayaad tukanaysaa weeyaan sunnata abilqaasim sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka hore marka qلت لبن عabاس kيف أصلي بمkةa إdا لم أصلي في جaماعة قاaل ركعتين سuنة أبي القاسم marka جaماacadaas ama جuمعة ha noqoto ama saلاaد جaماعة caadi ah ha noqoto kalama duuna weya lakiin markii hore جuمعan sheegnay laakiin sida saxda waxa weyn waa جaماaعة kaligeeda sida weyn oo جuمعة la xariirin xadiidka hore marka waxaa wey qultu waxaan ihi ibn cabaas kayfa sidee baan usalli tukana bimakkata idaa lam usalli fii jamacatin jamaca haddii aanan ku tukanin salaada duhuroo kale haddii aan jamaco ku tukanin sidee lu tukani ilan markii jamaca lagu tukana sida badan imaamkii reer maka ayaa afar ragca tukani oo lagu xirani laakiin imaamka haddii aadan ku xiranin maxaad samaynaysaa qaala wuxuu yihi rakcatayni ay tusalii rakcatayni sunata abilqaasim weeyaan sala allahu calayhi waaalihi wasalam waayo xadiidka waxaan u gudbaynaa kun afar boqol iyo iyo shan iyo afartanaad baabkiisana uu yahay baabu salaati bimina mina salaada lagu tukada ayuu baabkan u baab yahay ma salaad gaabanba ma salaad dheerba siday noqonaysaa qasri maa la gelin mise waa salaaddii cadigeeda tamaamka ahayd xadiidkun afar boqol shan iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay mtl abarna qtay ibn saciid qaala xaddatana abulaxwas salaam ibnu sulaym abulaxwas hadduu martabadan jooga shaykhu shaykhu shaykh shaykh annasaai hadduu jooga haaliban waa salaam ibnu sulaym iqatun habt weeyaan can abi isxaaq abi isxaaq waxaa weeyaan camar ibnu cabdilaahi ibn abi isxaaq السبيعي wya ثiqة cاabd اkhtaلط بآkhirihi عan xاariثة iبn whب الkhusaaci waa صaxaabi radia الlahu taعala an ardاa qaar wuxuu yidhi salaytu waxaan la tukaday maca nabi nabigaan la tukaday sal sl biminan mina ayaa nabiga kula tukaday calayhi الsalatu slaam aamana maa aamana maa kaana الnaasu waakarahu salaytu waxaan la tukaday maca nabi sal sl bimina ayaan kula tukaday aamana maa shaykan ugu aaminay badan annaasu dadka ay uga ammaan badnaayeen o akarahu aynugu tiro badnaayeen ayaa nabiga mina kula tukaday sal اla alي slm yani xilliga makaan ku tukanay xagga amniga marka la yihahdo xilli laga amni fiicnaay ama laga amni roonay ma jirin sidoo kalena xilli laga tiro badnayna ma jirin waa xaajat ulwadaac waaya rakcatayni ayaan la tukaday nabigeena sal اla slm sallaytu maca الnabiyi sal slm bimakata rakcatayni aamana maa kaana الnaasu waakarahu dadka inta maalinta ay ugu ammaanka badnaayeen oo nabadgelye iyo digaal la-aan iyo yani baqid la-aan iyo ay qabeen waa maalinta ugu e, wanaagsanee dhankaas dhanka kalena tira ahaana maalinta ugu tira badnaayeen ay ahaayeen marka mina in salaada lagu gaabina oo mashruuc ay tahay ayuu halkan ku caddaynayaa e, waxaa weeya ninka la yidhaahdo xaaria ibn wahab alkhusaaci radia allahu tacala an arda nabigeennana cala sl slam uu tukaday xadiidkun afar boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa alay mat barna bn cali fallaas wa iqaة xaafid qala xadaثna yaxya bn saciid اlqaطan wa imaamki qaala xadaثna shucba wa imaamki qaala xadaثna abu isxaaq الsabici xa wa akhbarna camr bn cali fallaas haddaan soo marnay qaala xadaثna yaxya qaala xadaثna sufyaan ibn saciid ibn masruuq الthawri wa amiir اmuminin fi xadid qala akhbaranii abu isxaaq الsabici can xaariثa ibn wahb اlkhusaaci qala wuxuu yihi salla bina rasul ayana dujiy sal sl bimina ayuu nagu dujiyey akara maa shaykan ugu badnaan badan kaana u ahad annaas dadka iyo wa aamanahu xagga amnigana ay ugu amni badnaayeen yani maalinta ayada maalin laga amni badnaa ama laga tiro badnaa iyadoo yna jirin ayaa nabigeena sal l slm waxaan kula tukaday mina rakcatayni laba rakca weeyaan waay xadid kun afar boqol todobiy afartanaad waa xadid saix bimaa bacd xadid ka dambeeya ayuu saix ku noqonaya ahbarana qutayb bn saciid qala xadana leyt bn sacd imaam ahli masr can bukayr ibn cabdilah ishaj wa iqa can moxamed bn cabdilaahi bn abi sulaymaan almadani wa saduuq can anas bin malik wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda annahu anas khaadim rasul lah sal slm qala wuxuu yidhi sallaytu waxaan la tukaday maca rasul ayaa la tukaday sal slm biminan mina ayaan kula tukaday wa maca abi bakrin waan la tukaday iyo wa cumara cumarna waan la tukaday rakcatayn laba rakca wa maca cumaana cumaanna rakcatayn laba rakca ayaan la tukaday sadran qeyb oo min imaaratihi amiirnimadiisii sadran qeybta hore ee weliba sadriga ala yihahdaa qeybtii hore oo toban iyo laakiin sida kale waa iqa can acmash wuxuu ka wariyey iqatun xaafidun iqatun habtun yudlis qaala xadaثna ibraahim ibn yaziid الnaqci waa iqatun habt qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqla cabdiraxmaan ibn yaziida ibn qays الnaqci waa iqa xaa وأنبأna محمد بن غyلان ثقة qال xadثna أحمد بن آdم آdم ثقة xافظ فاضل qال xadثna سفyان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبداللahi bdman yaziid adaan soo marnay waa ibn qays anakhaci weeyaan can cabdilaahi ibni mascuud radia allahu tacala canhu arda qala wuxu yih abdillah ibn mascuud sallaytu waxaan ku tukaday biminan ayaan maca rasulilah la tukaday sal slam rakcatain laba raka ayaan tukaday marka mina ayaanta la jooga oo dadka xujayda ay yihiin laba raka ay tukanayaan waa sidaas weeyaan salaada duhurka iyo casarka iyo salaada cisha kuwa kale waa iska gaaban yihiinba xadiidkun afar xadii kun afar boqol iyo sagaal iyo afartanaad ah waa xadii saxiixa qaala alimaam nasai cali mtl akbarna cali bn khashram almarwsi waa qaala xadaana ciisa ibn yunis ibn abi isxaaq isabci iqat maamuun can ilacmash can ibraahim can cabdiraxmaan bn yaziid qaala salla cumaanu sayd cumaan ayaa tukaday biminan arbacan afar rakcayuu ku tukaday xataa balaqa daalika ilaa arrinka uu ka gaaro cabdallah cabdulahi bn mascuud iyo warkaa ka gaaray weeyaan ilaa uu ka gaaro warka isaga ahaa faqala wuxuu yihi sallaytu maca rasul aya la tukada sal sl rakcatayn laba rakcan la tukaday marka ninkan la yidhaahdo sayd cuثmaan inuu marka afar tukada yacni ayuu marka leeyahay habka uu sameeyo habka nabiga uu samayn jiri maaha laakiin waxaa noo yeela calaykum bisunnatii wa sunnati اlkhulafaaءi اraashidiina almahdiyiina min bacdi caduu calayha bاnawaajid waiyaakum wmuxdaثat اlumuur sidoo kale iyadoo sidaa tahay cabdullahi bn mascuud waxaa sugan inuu ku taba tukaday uu yidhi alkhilaafu shar khilaaf inuu dhacoon khilaafo hadda labaa la tukana asna afar u tukada yani aan dhaha waxaa weyaan shar baa ka imaani sida awgeed baabkaas wuu iska xiray caleyh raxmat ullah waradia allahu canhu xadiidkun afar boqol iy kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai cal akhbarana cabdullahi bnu saciid asarqsi wa iqat maamuun qaala xadaana ama anbana yaxya bn saciid alqaطaan can cabdilah ama can cubaydillahi bni cumar alcumari cubaydulaahi eh, ibni cumar alcumari laba nin wa mid waa mukabar oo cabdullah ibnu cumar alcumari waa daciifka isaga ah gara oo mustaqarka ah la yareeyey cabdullaahi yarow iyo cabdullaahiga caadigaha ah weyaan cabdulaahi cabdullaahi yarow ubayd cubayd alle mogt cubaydullaahi allih kaas marka waxaa weyaan waa nin iqatun habt laakiin ninkaa kale waa daciif annaafic mowla cabdillaahi ibni cumar radia allahu tacaala can ibni cumar waraxima naafic weyaan iqatun faqiih min cumar abdulahi bn cumr kowri qaal wuxuu yih abdulahi bn cumar sallaytu maca nabi an la tukada sal sl biminan ayaan kula tukada rakcatain laba rakca wa maca abi bakrin waan la tukaday radia allahu canhu rakcatain laba rakca wa cumarna radia allahu canhu waxaan la tukada rakcatain laba rakca marka abubakar iyo cumar ka hore nabigana sal slem iyo qeyb sayd cumaanna khilaafadiisia waxaa la tukan jiray mina marka la jooga laba laba rakca laakiin cumaan bin cafaan waxyaabaa u soo kordhay waxaa ka mid ahaa inuu aadaan labaad ku daray oo ka horey aadaanka imaamka u fariisana si dadka ay u maqlaan waan soo marnay sidoo kale waxaa ka mid a inuu mina afar afar rakca in la tukada salaadaha rubaaciyada inuu muxuu ahaa samayna waatan hadda aan hayno weyaan xadiidkan afar boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna mxamed slmt اmuraadi almisri wa iqa qala xadaثna ibn whb cbdlah bn wa iqat habtun faqih can yunis bn yaziid اleyli wa iqa can bn shihab الzuhri qala wuxu yhi bn shihab zuhri akhbaranii waxa warramay cubaydullahi bn cabdillahi bn cumar بن الhطاب waa ثiqة waa cubaydالlahi اmkabarki weyaan can abihi abi wuxuu ka wari cbdالlahi بن cmar raضي الlahu taعaلى anهuma qal wuxuu yidhi salىa rasul aya tukada sl bimina ayuu ku tukaday biracatayn laba raka ayuu ku tukaday wasalaahaa abu ayaa tukaday rakcatayn wasalaaha cumaru wuxuu tukaday rakcatayni wasalaaha uu tukaday cuثmaanu sadran qayb min khilaafati khilaafadiisa qaybtii hore ayaa laba laba ragc uu tukaday weeyaan lakin wixii ka dambeey waa tii uu bedelay baabu اlmaqaami boos ayuu baabkan u baab alladii booskaasoo yuqsaru bimilihi yuqsar lagu gaabiyo bimilihi isagoo kale asalaad salaad lagu gaabiyo baabkan u baabyahay meelaha in salaad lagu gaabiyo boosaska ay haboonta ayuu baabkan u baabay xadidkun afar boqol iyo labiyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas alي mt abarna xumayd bn mascadata albahili asaduq qala xadaثna yaziid ibnu zurayc wa iqat habt qaala anba'ana yaxya ibnu abi isxaaq الsabici miya maya yaxya ibn abi isxaaq alxadrami mowlaahum saduq rubama akhطأ can anas bn malik wuxuu ka wariyay khaadima rasul lah sal sl qal wuxu anas kharajnaa waxaan baxnay maca rasuuli ayaan la baxnay sal slam min almadiinati ayaan ka baxnay magaalada madiina ilaa makat ayaan u baxnay fa kaana nabigan wuxuu ahay sal slam yusallii mina tujiyey bina annaga rakcatayni laba rakca xataa rajacnaa ilaan ka soo laabanno qultu waxaan idhi hal aqaama bimakata maka miyuu nabigeena ku nagaaday sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi nacam aqamnaa biha casharan toban ayaan ku nagaanay saasuu yidhi nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam intuu magaalada maka ku nagaa waxaa la sheega dhowr qowl qowlka koobaad waa sagaal iyo toban waa sida raajixa ah intaba saxaabada nabigeenna iyo ruwaadda ayaa sheegi kan labaadna waxaa weeyaan toban iyo siddeed kan saddexaadna waa toban iyo toddoba midka kalena waa toban iyo shan midna waxaa weeyaan waa toban aqwaal tiro badan oo noocaasa ah ayaa ku jirta kan tobanka ah yani toban iyo sagaal iyo toban farqi weyn baa udhexeeya kuwaan marka waxaan ku bilaabayna toban iyo sagaalka ah iyo toban iyo toddobada iyo toban iyo sideedda kuwaas dhib weyn ma lahano waxaa weeyaan toban iyo sagaalka waxaa ku jira maalinta nabigeenna oo magaalada maka galay iyo maalintii uu ka soo baxay soo ma garan ayada dhibba ma lahan toban iyo toddobadana waxaa laga reebay maalinta nabigeena magaalada marka u galay iyo maalintii uu ka baxay ayadana dhib ma lahan toban iyo sideedana ama maalintii u galay ayaa laga reebay ama maalintuu soo baxay ayaa laga reebay ishkaal ayada ma lahan middan han iyo tobanka middan shan iyo tobanka ah culimada waxay aheen waa shaad shaad waa ay ma garan waa shaad ay yidhahdeen qaarna waxayna shaad ma ahane ninkan شhan iyo tobanka yidhi riwaayadda waxaa ka ansaxda agtiisa toban iyo toddobada ah marka wuxuu ka saaray maalintii nabigan soo gala magaalada maalintii wuu ka baxay soo ma garan marka middan hadda aan joognoo ah qaala aqamnaa biha cashran toban ayaan ku nageen oon meesha aan joognay middan uu leeyahay waxaa weeyaan haaliban waxaa laga yaabaa carabta in ay waxyaabahan kasriga loo yaqaana ay kabaan haddii tirada ay ay tiro muxuu ahaa eh, isdheer tahay way kabaan inta badanna dhanka ay u badan tahay u kabaan laakiin waxaa dhici karta in loo kaba dhankay u yarayd oo toban iyo sagaalkii ama toban iyo shantii dhankan loo soo celiyo shan iyo toban yaani toban tobaneeye ayaan joognay tobaneeye ayaan joognay oo kale sooma dhahan marka tobaneey aan joogna leedahay ma laazina ah inay toban maalmood tahay khiyaari laazin miya maya maaha toban toban laba tobaneey aan joognay ah, marka inay taas tahayna waa laga yaaba wallaahu tacaala aclam biاsawaab waaya waaya xadiidkan afar laakiin sida raajixa culimadu waxay leeyihiin waa inuu nabigeenna joogay sala allahu calayh wasalam toban iyo sagaal maalmood magaalada maka iyo mantiqadaas uu joogay sidaa weyaan xajka ayaanta xajka maxamed ibn rabiica alkilaabi aruaasi saduqun saduq wey ninka isaga waaye qaala xadaana maxamed ibn rabiica can xumayd can cabdilxamiid ibn jacfar alansaari waa saduuq rumiya biاlqadar warubama wahim can yaziid ibn abi xabiiba yaziid ibnu suweyd abi xabiibka magaciisa waa la hah suweyd almisri wa iqat faqiihu yursil can ciraaq ibni malik iqat faadil can cubaydillaahi bni cabdillaahi haddaan soo marnay بن cمر weyaan waa ثiqة بن cabaas cبdاللahi بن cabaas بن cabdالمطلب بn cم النبي صل اه sلم أنa رasuuل sukr slى الlaه عليه لي وsلم aqaama wuxuu ku nagaaday bimakata magaalada maka hamسaةa caشhaرa toban iyo شhan yusalii rakcatayn rakcatain laba laba rakc buu nabigena tukanay sala allahu calayhi waali wasalam shan iyo tobanka horan u sheegnayoo ama shaad in lagu xukumo amaba in la yidhaahdo toban iyo toddobada riwaayada agtiisa aad muxuu ahaa ka ansaxday wa calayhi labadii maalmood oo gelitaankii bixitaanka yuu ka saaray waa suuragal kun afar boqol iyo afar iyo konton ah. xadiidka ah waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasri alay mat abarna maxamed ibn cabdilmelik albaqdaadi waaiqa maxamed ibn cabdilmelik ibnu zanjawayh albaqdaadi waaiqa can cabdirazaq ibnu hamaam asancaani waaiqatun tabt iqatun xaafid ibn jurayj cabdilmalik ibn cabdi jurayj waa iqatun tabtun ilaa anuu yursil waydalis qaala akhbaranii ismaaciil ibnu muxamed ibnu sacd بن أبي وقاص waa iqaة xuja أna xumayd bn cabdالرaحmaan ibn cawf iqa ahbarahu wuxuu waramay النasaaءi bn yaزiid waa صaxaabi oo ina صaxaabi ah ahbarahu wuxuu u waramay radia الlahu canهum أnahu isaga samica inuu ka maqlay alcalاء ibn اxadrami ninkaa صaxaabi weya isna bani umaya ayuu ka tirsanaa yaquulu isagoo ayuu ka maqlay qaala rasul a wuxu yih sl slm yamkuثu اlmuhaajiru qofka muhaajirka ah wuxuu ku nagaanayaa bacda qadaa'i nusukihi ama ymkuu wuxuu nagaanaya almuhaajiru qofka soo haajiray bacda qaضaءi nusuki markuu camalkiisa guto kadib alaaثan saddex maalmood ayuu magaalada maka ku nagaanaya wix ka dambeeya wuu ka baxaya imaam marka wuxuu udaliishanayaa eh, in saddex maalmood wixii ka dheeri ah waxaa weeyaan aan magaalada la joogi karin ma daliishanaya wuxuu udaliishanayaa in waxaa weeyaan saddex maalmood wixii ka bato hadduu qofka meesha ku nagaana uu salaadii gaabina halkaas u daliishana weyaan madhabkan waa madhab ay rag qabaan xadيid kun afar boqol iyo konton iyo شhanaad waa xadيid صaxiixa qaala اimaamu النasaaي alي amat abarna abu cabdiرaحmaan abu cabdiرaحmaan imaam النasaaئي laftirkiisii hadda la leeyahay abu cabdiرaحmaan laftirkiisii haya qaala abu cabdiرaحmaan suuragal mata marka isaga laftirkiisa inu yihahdo qaala abu cabdiرaحmaan maya hadalkan waxaa iska lah siday u badan tahay raawi sunan kitaabkan sunanka ah raawigiisii aan soo marnay oo inaad hilmaamteen ay u badan tahay abubakr ibn الsuni oo kitaabka wariyey abubakr ibn الsuni oo imaam kitaabka ka wariyey in uu hadalka leeyahay u badan tahay ninka la yidhaahdo abubakr ibn الsuni ayaa wuxuu leeyahay akhbarana abu cabdiرaحmaan abu cabdiرaحmaan nasaa-i ayaa noo warramay qaala wuxuu yidhi abu cabdiرaحman nasaa-i qaalo kale geliy marka qaala wuxuu yidhi abu cabdiرaحmaan nasaa-i qaala xaariث ibnu miskiin xaariث ibnu miskiin ayaa wuxuu yidhi qirاءaةa calayhi Eh, akhri lagu dul akhriyey wa ana asma anoo maqla fii xadiidihi xadiidkiisa can sufyaan ibnu cuyayn uu ka wariyey can cabdiraxmaan ibni xumayd uu ka wari cabdiraxmaan ibni xumayd ibn cabdiraxmaan ibni cawf waa iqa can isaa ibnu yaziid waa saxaabi ibnu saxaabi can alcalaa ibnu xadrami waa saxaabi isna qaala wuxuu yidhi calaa ibnu xadrami qaala nabi nabigan wuxu yih sal slem yamkuu muhaajiru muhaajirka wuxuu ku nagaana qofka soo haajiray bimakata bacda nusukihi markuu camalkiisa dhammayst kadib alaaan saddex maalmood ayuu ku nagaanayaa lidaalika madaahibta qaar waxay qabaan in kow iyo labaatan maalmood ka badan qofka hadduu meel jooga uu waxba salaad gaabin karin sidaasay qabaan qaarna afar maalmood ka badan hadduu jooga ma gaabin karo qaarna waxay leeyiin intuu magac musaafir ku dhaca wuu gaabin karaa waa masalo iska isjidaysa weyaan naam xadiidku afar boqol iyo lix iyo kontonaad waa munkar munkarna waxaa taqaanaan mukhaalafat الضaciif lima rawaahu الhiqaat waxaa kale waxaa weeyaan lafdada lafdada haddii ay tahay lafda waxaa weeyaan hiqaad waxay wariyeen khilaafsanna waxay ahaan jirtay shaad ay ahaan jirtay nin qofka warnaan u yahay iqa qaala imam nas abarna axmed bn yaxya الsuufi wa iqaة caabid qaala xadaثna abu nacaym alfadl ibnu dukayn weyaan iqaة caabid qaala xadaثna calaa ibn zuhayr alazdi wa iqa qaala xadaثna cabdiraxmaan ibn aswad ibn yaziid الnakci wa iqa can caiشhata wuxuu ka wariyey anaha caaisha ictamarat way cumraysatay maca rasul cumray sal sl min almadiinati ilaa makata maka xataa idaa qadimat goortii ay makata imaaday qaalat waxay tihi yaa rasu rasuulka alw biabi ufdiik waxaan kugu furnaa biabi aabbahi anti wa ummi hooyaday qasartu salaadii ayaan gaabiyey wa atmamtu intaan safarka ahna weeyaan salaadii waan gaabiyey wa atmamtu waana dhammaystiray wa aftartu waan afuray wa sumtu waana soomay qaala wuxuu yidhi axsanti ya caaishatu caaishay wanaag ayaad samaysay wamaa caaba calaya ima cabaynin bedelka munkar u dhahay xaggay ku ficnayd intaana ayaa culamaale tee ku habbooneed inuu dhaha meeshaa marka ya shaadkay ku ficnayd leanna raggaan hadda wax daciif miyaad ujeedaan munkarkana waxaa weeyaan maa rawaahu daciifu mukhaalifan bihi ahiqaat sidaa weeyaan tarku taطawuci fi safari safarka waxaa weeyaan in lagu sunnaysto ka tegitaan laga tagayu baabkan u baab yahay xadiidka waxbaa idinku qor meshin idin qoran ahay xadiidkan waxaa weeyaan munkar saaritaanka u saaray waxaa weeyaan calaamad su-aal culusaa saar baabu tarki taawuci fi safar safarka marka lagu jiro in sunnada la daayo ayuu baabkan u baab yahay masaladan waa masalo laisku jijiido dad sun dhan way diidayaan qaarna waxay leeyihiin wuxuu nabigeena daa'imay sala allahu alay wasalam labada ragco salaada fajar raatibada laga hadlaya horta midda mulaqa ah dhib ma lahan oo qofka sunno aanan rawaatib io ku xirnayn waa hadiga nabigu samayn jiray sal allahu alay wasalam ayada ishkaal weyn ma lahan qibil in loo joosto xataa laazim maaha diyaaradii iyadoo ujeeda muxuu ahaa koonfur qibladina halkaas iyo jirta shimaalka ayaa muxuu ahaa la aadayaa marka la tukanaya intaa loo tukani ama gaadiid kala saarnaa dhib ma lahan qiblo shardi ma ahan sunnada iska furan oo tatawuc ah. qodobka labaad salaadaha faradka ah sunanta rawaatibtoo ka dambayso masaladan isku haytaas weyaan qaar waxay leeyihin waa la tukan karaa qaarna waxay leeyihin may lama tukan karo qaarna waxay leeyihiin nabigeen wuxuu joogtay labada ragca ee salaadda fajar ka horeyso wuu joogtay sal allahu alay waslam marka iyada waa la tukana witerkan waa la tukanaya saasay leeyihin marka sida haboon kolleyba salaadan sunada muطlaqana in muxuu ahaa la tukada rawaatibtana lagu kaaftooma midaan salaada fajar ka horeyso witerkana aan laga tegin lanna nabigeena sal slm witer iyo labada ragca ee salaada fajar ka horeysa lam yatrukhumaa fi الsafari walaa fi اlxadar isagoo safarana kama tegin isaga oo muqiima magaaladiis joogana kama tegin nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi waslama waayo xadiidkun afar boqol iyo toddobiy kontonaad waa xadiid xasan صaix bima bacd xadiid ka dambeeyo ayuu xasan صaix ku noqonaya qala imam sacdi mt abarna axmed bn yaxya asuufi iqatu caabid qala xadana abu nucaym alfadl ibnu dukayn weya wa iqatu caabid qala xadana cala ibnu uhayr cala ibnu zuhayr waa iqa qaala xadaana wabratu ibnu cabdiraxmaan almusliyu iqa weeyaan qaala qaala wuxuu yidhi kaana ibnu cumar wuxuu ahaa radia allahu tacala anuma laa yaziid midaan kordhinin fi safari safarka calaa rakcatayni laba rakc kama kordhin jirin laa yusalli qablaha horteed ma tukan jirin walaa bacdaha gadaasheeda ma dukan jirin faqiila waxaa loo yidhi maa haada arrinkan muxuu yahay sunna la-aantan kugu dhacday maxay ahayd qaal wuxuu yidhi hakadaa sidaan baan ra'aytu arkan rasul sl slam yasnacu isagoo samayna anna nabigaan ku dayana sala allahu calayhi waali wasalam ayaa macnaha ka dhiganta xadidkun afar boqol iyo siddeed iyo kontonaad waa xadiid saxiixa ah. qaala alimaamu nasai alay akhbaranii nuux ibnu xabiib alqawmasi qawmasi weyaan iqatun sunni qaala xadaana yaxya bn saciid alqaطaan qaala xadaثana ciisa ibnu xafs ibnu caasim ibnu cumar waa iqatu qaaluu xadaثanii abi aabihi waxaa weeyaan xafs ibnu caasim ibn cumar sidaa weeyaan xadaanii abi waa iqa isna qaala wuxu uhi kuntu ana ma ibn cumar abdulahi bn cumar ayaan la jiray cabdulaahi bn cumar ayaan la jiray fii safarin safar fasalla duhra salaad duhr ayuu tukaday walcasr ayuu tukaday rakcatayn laba rakca uma intaa kadib insarafa ilaa infisatin infisatin kadibna wuxuu yidhi uma nsaraf wuxuu u laabtay u aaday ilaa infisatin eh, salli ama jaafi ama saleen taqriiban waxaa weeyaan eh, sijaayad yar oo ka samaysan cawda iyo eh, ka samaysan weyaan baarka cawdiisa ka samaysan waa salli yar saliyan oo aloolka samaysan haddii aad tirado ataa dhib ma lahan fara-a wuxuu arkay qowmun qolo ayuu arkay waxayna jirtaa taqriiban dirac hal dhudhuna jirtaa ma dheero dinfasada waa salli yar oo ka samaysan calaynta timirta amaba geedkan baarka ah ama maliiqada ka samaysan dhirarkeeda iyo ballarkeedana waa hal dhudhun yahay oon dheereen waa midaan yaro ku tukan oo kale wax weyn maaha fara-a wuxuu arkay qowman qolo yusabixuuna sunaysanayaan uwan maay samaynayaan qultu waxaan yusabixuun ay sunaysanayaan qal low kuntu haddii ana musaliyan mid tukanaa qablaha horteed aw bacdaha la atmamtuha waan dhammaystiri lahaa labada ragcon tukaday duhurka ahayd haddii aan muxuu ahaa aan ka horraysiin lahaa mid ka horraysina haddii aan nahay sunno ama ka dambaysiina iyadaama iska dhamaystiran lahaa marka inaan iyada gaabiyo faradka ahayd sunnana horey gadaal aan ka dhigo macno ma laha ayuu leeyahay radi allahu ta arda saaxibta rasulah yaan la saxib sal slm fakaan wa laa yaziidu midaan ka kordhin fi safari safarkan calaa rakcatin laba rakc kama kordhin jirin wa abaabakrn abaabakarna waan la saaxibay kamana muxuu ahaay safar isagoo ah eh, saas ayuu abubakr abaabakarna waxma kordhin jirin xataa qubida ilaa laga qibloodo wa cumara cumarna iyo cumaana radia allahu canhum kadalika sidaas ay iyagan ahaayeen marka hawshaan raggan ay samaynayaan ayuu inkiraya radia allahu taala arda intaa waxaa ku dhammaaday kitaabkii ahaa eh, taqsiiru الصalaaة fi safar salaada in la gaabiyo xilliga safarka lagu jira ee halka ku dhammaaday kitaab cusub ayaan gelaynaa oo kitaabka lixi tobanaad ee kitaabkeenna weeyaan kitaabu اlkusuuf nacam ya a witrka wuxuu gelayaa marka cishaa la tukada kadib ilaa ilaa salaadda ay ka dilaacdo keligiisaa la tukani keligiisaa la tukani witerka tabcan ama saddex ragca tuka amaba hal ragca tuka ama shan tuka ama toddoba tuka amaba ko iyo toban tuka witer intaba waa noqonaysaa mogta haddii ay isku xiran yihiin marka eh, laakiin haaliban witerka saddexda iyo kowga iyo ayaa aad ugu badan marka qofka salaadiisa taawuceed u dhammaysto uu meeshuu mari karo u maro kadibna wuxuu la imaanaya intaas yaroo salaadiisii u koobaysa oo u hagaajinaysa witrka ilaahay baa jecel subxaana wa tacaala in allaha yuibun yuxibu اlwitra fawtiruu ya ahla اqur'aan ahlu qur'aan witrka la imaada marka ninka la yidhaahdo alimaam axmed bin xambal ayaa waxaa la weydiiyey qof witr aan tukanaynin oo habeenka witr aan tukanaynin markaasuu yidhi daaka rajulu suu waa nin ahlu qur'aana oo salaada tukani oo khayr la imaada oo sadaqa la bixi laakiin witirlaan ayaa ku dhacday wuxuu yidhi kaas waa nin aad u xun rajul suu marka witirka hal rakcba ha noqote saddexba ha noqote qofka inuu joogteeyo ood sinnaba ugu tegin lianna nabigeena cala sl wax kale ka tag waa badnaayeen laakiin witir iyo labada rakco salaada fajr ka horeys weligiis kama tegin sala allahu alayhi waali wasalam naam waaya kitaab اkusuuf naam waa sax eh, masalada horan uga hadalnay khilaaf waa masalo khilaafi ah eh, sheekha sheekh uthaymiin caleyh raxmat ayaa wuxuu dhihi jiray ardayda jaamacadda madiine joogta afarta sano joogaan haddii ay muxuu ahaa ay salaada gaabiyaan dhib ma laha lianna niyadoodii waxaa weeyaan alcawda sanad kasta soo laabtaan ragga hortu aad muxuu ahaa ugu aada u dheeraaday qaarna waxay qabaan kow iyo labaatan maalmood wixii ka dambeeya in salaadaan la gaabin karin meel haddii aad joogto haddii aad laakiin socoto oo de aad nin socdata war malaha iyada laakiin haddii aad meel labaatan iyo kow maalmood ka badan ku nagaato inaan la gaabin karin qowl kalaa jiro oo afar maalmood ka badanba haddii aad niyeysantahay inaad meeshaan aad ku nagaato salaad la gaabinaa ma jirto laakiin nacam islaamkaas inamaa jucila alimaam liyutama bihi isagaad dhamaystiraysaa marba haddii xataa ataxiyaadka isagoo fadhiyaad la gasho asagana salaadda ataxiyaadka la gala labadii ragcaan tukana ma jirta afartiiyaa lagaa rabaa haddii kale haba la geli meelaha iska wareeg <laughs> bas naam salaadii ku celi maxamed aha salaaddii waxaa kaa wareertay ragcadood ragcaad intay ahaayeen qibladii qibladii qibladii haye ha goormaad ogaatay taqriiban maxaa u dhexeeya maxaa u dhexeeya maya waxba lama soo celina lama soo celina insha allah waayahay nacam xaaji cumar tan kale abad abad alaabidiin haddii aad muxuu ahaa dawaafu lardi ma aqaana sidaad qaadanaysaan masale khilaafi aho meel hadda lagu gooyn kara ma laha ya xaj a insha allah hay adi dhankii adaba insha allah dhib weyn ma jir maya tusaalaan ko iyo tobanaad dukan jirtay marka markii aad habeenkii waad ka huraday ama hawlaa kugu dhacday maalintii aad la imaanaysaa laakiin laba iyo tobanaad tukani ad tukanaysaa marka ma ragca dheeri soo ma a atagaaxi dhexda uu ka istaagay a isagaa istaaga ma uu soo noqona wuu soo noqonaa wax laga rabana haba yaraatee laa sahwi walaa kayruna ma jiro imaamkaa wax ka xambaari a halkiisu ahaa saas yeel nacam kitaab اlkusuuf wallahu aclam kitaab اlkusuuf qorax madoobaadka amaba dayax madoobaadka ama bilmadoobaadka ayuu baabkan u baab yahay baab اlkusuufi kusuuf waxaa la yihahdaa xagga luqada altagayuru ila الsawaad isbedel aada dhanka madowga ayaa la yihahdaa shay casaay amaba caddaa ayaa wuxuu aadayaa dhanka madowga marka kaas waxaa la yihahdaa alkusuuf qodob qodobkaas waa agga luqada tan labaad kusuuf iyo khusuuf waa laba luqa oo loo isticmaalo dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka culimmada marka qaar waxay leeyihiin khusuufkana mid baa khusuuf loo yaqaanaa kusuufkana midaa loo yaqaanaa laakiin sida raajixa ah qoraxdana khusuufna waa la dhihi karaa kusuufna waa la dhihi karaa labadaba dhib ma lahan dayaxana hadduu madoobaada dayaxi ayaa kasafa waa la dhihi karaa marka dhib ma lahan kusuuf iyo khusuuf waa qorax madoobaasho iyo dayax madoobaasho dhib ma laha marka saas ayaana raajix insha allah tabaaraka wa tacaala mid gooni u ah oon tan kale la dhihi karin ma jirto marka qoraxda waxaad leedahay kasafat الshamsu wa khasafat الshamsu dayaxina waxaad leedahay kasafat اlqamar khasaf nacam dhib ma laha xadiidka ama baabka koobaad ee kitaab alkusuufka ah kusuufu الshamsi qoraxda madoobaashadeeda iyo alqamari dayax ayuu baabkan u baabiyay xadid kun afar boqol iyo lidalika hadda imaamku wuxuu isticmaalay kusuuf الshamsi wاlqamar labadiiba kusuuf u isticmalay soo ma jeedaan khusuufkuna no iman doontaa xadiidkun afar boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasai alih mat abarna qtayb bn sacid qala xadana xamaad ibnu zayd ibni dirham waa imaamka can yunis ibni zayd yunis ibni cubaydillaah weeyaan yunis ibni cubayd ibnu diinaar alcabdi waa iqatun tabtun faadilu waric can xasan ibn abi xasan albasri waa imaamkii can abi bakrata nufay ibn xaari radi allahu ta arda qal u nufay ibn xaari qaala rasul la wuxu uri sal sl ina shamsa qoraxdi walqamar dayaxa aayatan waa laba calaamadood laba aayadood weyaan oo min aayaat ilah aayaadka all ka mid waa aayaat alkowniya laa yankasifaani ma madoobaadaan limowti axadin limowti axadikum midkiin dhimashadii walaa lixayaatii noloshiisa walaakiin warka lagu laabaya allaha caza wajal ayaa yukhawifu ku cabsigeliy bihima ayaga cibaadahu addoommadiisa xadiidkan sababuruud ayuu leeyahay aayaadka qur-aanka waxay leeyihin sabab anuzuul sooma axaadiistan waxay leeyihiin sabab uruud sabab ay kusoo soo arooraan waxaa sabab uruudka ah nabigeena sala allah alay slm wiil uu dhalay oo la yidhaha ibraahim ayaa geeriyooday kadibna nabigeenna waa tii aad u tagay sala allah alay slam aadna ugu xanuunsaday alcaynu tadmac waalqalbu yaxzan walaa naquulu ila maa yurdii rabbana wa ina lifiraaqika ya ibraahim lamaxzunuun oo kamaa qaala sala allahu alayh wasalam waati uu yihi nabigeena ala sl slam maalintii marka qoraxdii aa madoobaatay markaasaa dadku waxay yihahdeen qoraxdi waxay u madoobaatay ibraahim ibna muxamed sala allahu alayh wasalam dhibashadiisa markaasaa nabigeena wuxuu yihi calayhi salatu slaam ina ashamsa walqamara aayataan min aayaati اllahi tacala laa yankasifaan limowti axadikum walaa lixayaati walaakina allaha caza wajal yukhawifu bihima cibaadahu qof dhintay martabo kastoo jooga uma madoobaadaan nolol u noolaaday ama dhalasho u dhashayna uma madoobaadaan umana isuma bedelaan laakiin waa ilaahay subxaana watacaala takwiif iyo cabsigelin oo addoomiisku cabsigeliya annagana waad aragteeno caalamka hadda la joogo waa la sugi lahay qoraxda markay madoobaad waxaa la qaadanayaa turbiine iyo la qaadana oo yaalo waxaa la qaadana oo yani waxaa laga dhiga laga dhiganiba maalinta laxisaa laga dhigani ya dadkii moogta dhan kalaa la aaday madaxiyaa lagu socdaa siday sheegeen baabka labaad ee kitaab alkusuuf hoos imaani altasbiixu wاltakbiir wاdducaa cinda kusuufi الshams altasbiixu tasbiix lala imaado subxaana allah wاtakbiir takbiir lala imaado allahu akbar wاdducaa alla barya lala imaado cinda kusuufi الshamsi xilliga qoraxda ay madoobaato amaba raxmadoobaadka agteeda ayuu baabkan u baabay xadidkun afar boqol iyo lixdanaad waa xadis saxiixa qaala alimam nas alي mt abarna mxamed bn abd lahi bn mubaarak almuharami qaala xadaثna abu hishaam abu hishaam wahuwa اlmugiira ibnu slma albصri wa iqaة habt qaala xadaثna whayb ibnu khaalid wa iqaة habt tagayara qaliila fi aakhirihi qala xadaثna abu mascuud اjurayri abu mascuud waa sacad ibnu iyaas اbصri wa iqaة اkhtalطa qabla mowti biثalaaث sanawaat can xayaan ibni cumayr alqaysi wa iqa qaala xadaثna cabdiraxmaan ibni samra radia allahu taala arda qal cbdiرaحman ibn samra baynamaa wakti iyo goor ana aniga atarama biashumin an leebtuurani atarama an tuurani biashumin leebab oaan ku toog barani ani aan ley bilmadiinati magaalada madiino ida nkasafat ishamsu qoraxda ayaa madoobaatay magaalada madiina gudaheeda ayaan leebtuurasho iyo falaar ku jiray aan ku tababaranayay fa waxaan marka aruursaday ashumii leebabkayga ayaan soo aruursaday faqultu waxaan ila anduranna waan fiirini oon fiirani maa shay axdaahu uu soo dersiiyey rasul rasulka sal slm fii kusuufi shamsi qoraxda madoobaashadeeda wix cibaado ah oo nabigeenna soo dirsina ama keena ayaan arkayaa oon weliba arki cilmigaas isna inaan helo ayaan rabaa weyaan ciyaartii uu isaga soo tagay radia allahu tacala canhu arda faataytu anuu imid nabigeena sal slm mima yeli dahrahu dhanka dhabarkiisa xigta ayaan ugu imid wahuwa nabigeena fi masjidi masjidka nabiga uu ku jiro sal اllah alay w fajacala wuxuu gudagal nabigeena sal slm yusabixu inuu yidhah subxaana allah wayukabiru allah kor uu yidhahdo wayadcuu alla u barya ayuu gudagal nabigeena sal slm xataa xusira ilaa laga fayda canha xaggeeda laga faydo oo wixii saarnaa laga qaado qoraxda weyaan qaala wuxuu yidhi uma kadibna qaamuu nabigan u istagay sal slm fasalla wuxuu tukaday rakcatayn laba rakc ayuu tukaday wa arbaca sajidaatin afar sujuud ayuuna tukaday sifada iyo qaabka loo tukada salaat lkusuuf walkhusuuf sida raajixa ah oo jamaahiir ahlicilm min aslf walkhlf ay qabaan waxaa weeyaan in afar sujuudood ay leedahay afar rukuucna ay leedahay afar sujuud iyo afar rukuuc waa la istaagi qur-aan la akrin aad u dheer dheer badan waa la sujuudi waa la afan waa la rukuuci kadibna samica allahu liman xamidahu markii laga soo ruucda laga soo kaca kadibna intii la sujuudi lahaa iradii ayaa dib loo bilaabay qiro dheer ayaa la arini kadib ala ruquuci oo la sujuudi waa la soo kici marka marka waa laba ragca iyo laba sujuud iyo qiro aad u dheer ragcadii labaadna ayadna saasaa la yeeli oo qur-aana la akrini marka la istaago waa la rukuuci kadibna waa la istaagi qur-aan baa la akrini waa la rukuuci kadibna samic allah liman xamidahu iyo sujuudi oo labadii ahayd caadiga ahayd sida ayaa jamaahiir ahlicilmi ay qabaan waxaa noo imaan doonta riwaayaat shaad ah oo qaarkood sheegayaan in saddex rukuuc iyo laba sujuud saddex rukuuc iyo laba sujuud iyo qaar waxaa weeyaan ka sii badan oo afar eh, rukuuc iyo laba sujuud marateen marka masaa-ishaas amaba yacni riwaayaadkaas waa riwaayaatun shaadatun weeyaan waa riwaayaat shaad ah waa yahay baab اmri faradiis far ayuu baabkan u baab yahay bsalaati salaad cinda kusuuf الshamsi qoraxda xilliga ay madoobaad so halkaa maaha ya xadiid kun afar boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiid صaxiixa qaala alimam النasai alي mt abarna mxamed bn slmة اmuraadi wa iqaة qaala anbana minhu cbdillah bn wa iqaة habtun faqiih can camr ibn xariث اlmisri wa iqa ana cabdالرaحman ibn اlqasim الtaymiy iqaة habtun weyaan xadatu curm an abi abis alqasim ibn mxamed ibn bakr sidiq weyaan waa iqa can cabdillahi bni cumar wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhuma can rasul wuxu ku uri sala allahu alayh ali waslem qala wuxu yihi rasuulkeena alayh slat slam ina ashamsa qoraxdi walqamara laa yaksifaani alshams walqamar laa yankasifaan soo mahin tanna maxay tahay laa uma madoobaadaan limowti axadin qof dhimashadii walaa lixayaatii noloshiisa walaakinahuma ayaga aayataani waa laba aayad oo min aayaati illahi ka mida tacaala faida raytumuum haddii aad aragtaan iyagoo madoobaaday fasalluu tukada ayuu nabigan amar ku bixi sala allahu calayhi waalihi wasalam tii hore waxaa takbiir iyo tasbiix iyo duca soo mahin tanna waa salaad weeyaan baabu alamri bisalaati cinda kusuufi اlqamar kii hor qoraxda ay ahayd tanamana baabu lqamar baabu lamri falisfar baabkan uba bisalaat salaad cinda kusuufi اlqamari marka dayaxa uu madoobaado tukasho la tukada oo lisfar ayuu baabkan uba xadidkun afar boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qala imam النasي alي mat abarna yacqub bn ibrahim الdwrqi iqaة xaafid qala xadaثna yaحya bn sacd الqطan can ismaaciil ibn khaalid الkufi iqaة tabt qala xadaثanii qays ibn abi xaazim iqa can abi mascuud albadriy qala wuxuu yih ibn mascuud abi mascuud radi اllahu ta arda qaala rasul u sl slm ina ashamsa wاlqamara qoraxda iyo dayaxu laa yankasifaan u madoobaan limowti axadin qof dhimashadii walaakinahuma ayaga ayataani min aayaati illahi wayaan caza wajal faida raytumuu haddii aad argtaan fasalluu tukada saas ayuu nabig sal allahu alayh waslem maxalushaahidka marka walqamaradaas weyaan kii hore maxalushaahidkana muxuu ahaa ina ashamsa halkaa weyaan laakiin macna ahaan iyo lafdi ahaanba aad bay iskugu dhow yihiin waad ujeedaan baabu اlamri bisalaati cinda alkusuufi xataa tanjali baabu lamr fadiis far ayuu baabkan u baabay bisalaati in la tukada cinda alkusuufi xilliga qoraxda ama dayaxa madoobaadka u dhaca xataa tanjali ilaa ay ka faydanto oo dayax madoobaadka u faydmo in la tukada oo salaadii la wada ayuu baabkan ubaabay xadidkun afar boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي ramat lla akhbarna moxamed ibn kamil اlmarwaziy iqa can hushaym bn bashiir alwasiti iqat tabtun yursil wayudlis kaiira can yunis bn yaziid اlayli iqat tabt can xasan ibn xasan اbصri waثiqaة faqiih caabid can abi bakrata nufع bn xaariثi radi اlah ta qa u nufع bn xaari qala rasul s u sal sl in shamsa qoraxdu qamar dayaxa aayatan waa laba aayadood oo min aayaati la aayaadka la ka mida wainahuma iyagana laa yankasifaani uma madoobadaan limowti axadin qof dhimashadii walaa lixayaatii noloshiisa faida aragtum haddii ad aragtaan iyagoo madoobaada fasaluu tukada xataa tanjaliya ilaa ay ka faydanto madowgaas iyo mugdiga ilaa uu ka faydmo tukada iyuu nabiga amarku bixina sala allahu alay waslm xadidkun afar boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam nas a bna amr bn nas wa iqatu xaafid muxamed bin abdilcla iqatu weyaan qala xadaana khaalid ibn xari alhujaymi iqatu habt qala xadaana ashcaa ibn cabdilmalik alxumraani iqatu faqiih weyaan can xasan ibn abdixasan basri can abi bakrata nufay ibn xariin qaala wuxuu yidhi radia allahu taala ardah waraxima jamic ruwaat qala wuxuu yihi kuna waxaanayna juluusan kugu fadhino maca nabi aan la fadhinin sala allahu alay waslem fakasafat ishams qoraxda ayaa madoobaatay fawahaba nabigu wuu booday sal slm yajuru isagoo jiidi tawbahu maradiisa argagax darti inay qiyaamada dhacdo ama cuquubo ay soo degta fa wuu tukada rakcatayn wuu tukada xata injalat ilaa ay ka faydanto marka haddii salaadaas loo istaago waxaa haboon ilaa ay ka faydmayso in la tukado sidaa weyaan baab binidaai baab faradiis ar baabkan u baabi in loo dhawaaqli salaat اkusuuf salaat اkusuuf dadka u imaado in la yidhaahdo ayuu baabkan u weyaan siduuna noqonaya ma allahu abar allahu abar aadaanka caadiga ah maya asalaatu jaamica ayaa dadka loogu yeeri xadid kun afar boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasai ala tl akbarna cam ibn cumaan ibnu saciida alxamsi waa saduuq qaala xadatana waliid ibnu muslim adimashqi waa iqatu kaiiru tadriis taswiya an awsaaci cabdiraxmaan ibn camr alawsaaci imaam ahli shaam iqatu habtun faqiih waxaafi can uhri alimaam maxamed shab zuhri can urwat ibni zubayr can caaishata radi allahu tacaala canha qaalat waxay tiri umuna caaisha asaat shams qoraxda yaa madoobaata ala hadi rasul rasulka sl slam fa amara nabigu wuxuu faray munaadiyan qof dhawaaqo yunaadi dhawaaqa munaadiyan dhawaaqe oo yunaadi dhawaaqa ana asalaata salaada jaamicatun waa mid dadka ururisa soo kulmaysa yani salaadda haydin soo ururisa waa ee salaada u imaada weyan faijtamacuu way aruureen fastafow way safteen safafta caadiga ayaa la galay la buuxiyey fasallaa bihim nabigu wuxuu dujiyey arbaca rakcatin afar rakca oo fii rakcatayni laba rakca kusoo urursan afar ragco laba ragca ee u ama laba ragca ah ayuu nabigeena dujiyey sala allahu alayhi waali wasalam iyo arbaca sajidaatin afar sujuudood arbaca rakcatin fii rakcatayn wuxuu la jeedaa yani rakcataynka marka qofka laba ragca u tukada meeqa sujuud u sujuudaa afar sujuud ayuu sujuudi sowsa maaha ragcadii laba sujuudood waa sidaas uu la jeeda weyaan yacni sujuudi labada ragco ka horayso labada sujuudood hal ragca ayaa laga soo qaaday sidaas ula jeeda weya wallah aclam baabu sufuuf fi salaati alkusuuf baabu sufuufi sufuufta ayuu baabkan u baab yahay fii salaati alkusuufi salaada dayaxmadoobaashada ama qoraxmadoobaashada in sufuufta loo simo inay mashruuc tahay ayuu baabkan u baab yahay xadidkun afar boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasacali mtl aqbarna moxamed ibn khaalid ibnu khaliy alkilaaci waa saduuq qaala xadaanaa bishr ibnu shucayb ibn abi xamزة اlqurashi mowlaahum iqa weeyaan can abihi abi shucayb ibnu dinaar alximsi waa iqatu tabt can zuhri maxamed bn shaab zuhri waa imaamki qaala akhbaranii cumr bn zubayr cumr bn zubayr raximah اllah isna waa iqatu faqiih curwo iyo dhammaantood ba allahu naxariistay ana caaishaةa um اlmuminiin zawja الnabiy ana caaishaةa zawja الnabiy sal ا slm waradia اllahu ta ardaha qaalat waxay tihi umna caaisha kasafat الshamsu qoraxda ayaa madoobaatay fii xayaati rasul rasulka zamanki sal slm i noloshiisii faharaja rasul ayaabaayubaay faqaama uu istaago wakabara allah akbar ayuu yihi wasafa annaasu dadkana way safeen waraahu gadaashiisa faاktamala waxaa dhammaystirmay arbaca rakcaatin afar rakca iyo wa arbaca sajdaatin afar sujuudood ayaa dhammaystirantay wanjalat ishamsu qoraxdiina way faydeentay qabla an yansarifa nabiga intuu salaada ka bixin ka hore ay qoraxda faydentay saas ayay umuna caaisha leedahay radia allahu taala ardaha arbaca rakcaatin fii arbaca sajdaatin marka macneeda maxay tahay halkii ragca laba jeer la rukuuci labadiis labada sujuudood ku dar halkii ma rakcadii labaadna laba jeer ayaa la rukuuci labada sujuudood oo ka dambaysayna ku dar sidaa weyaan baabu kayfa salaat kusuuf salaad kusuufka habka loo tukana ayuu baabkan u baab yahay xaaladeeda siduu yahay xadiid kun afar boqol iyo todoba iyo lixdanaad iyo kan ka dambeeyo sideed iyo lixdanaadba waa shaada weyaan shaad labada xadiisba qaala aimam nas abarna yacquub bn ibrahim adawraqi waiqa can ismaaciil bni culaya waiqatun tab qaala xadana sufyan thawri waa imaamkii an xabiib bn abi xabiib xabiib ibn abi xabiib waa iqaة faqiih jaliil alasadi waa mowlaahum weeyaan can taawuus ibn kaysaan iqaة dabtun xuja an ibn cabaas wuxuu ka wariyey ibn abi haabit idinma qorno xabiib anna maxaan idhi cafwan cafwan arabkaan raaciyey xabiib ibn abi haabit weeyaan abiib ah, waxaa weeyaan can xabiib ibn abi haabit abi haabitkaas waxaa la yidhaha qays alasadi iqatu faqiihun jaliil hy mowlaahum laakinahu kaiiru irsaali wاtadliis can taawus ibn kaysan waa iqatu habtun xuja can ibn cabaas wuxuu ka radi allahu taala anuma ana rasula sal sl sl sla uu tukaday cinda kusuufi shams qoraxda madoobaasheeda amaani rakcatin sideed ragc ayuu tukaday iyo wa arbaca sajdaati afar sujuudood wa can acana milu dalika ayuu ka wariyey idan waa shaad raggii iqaada ahaa oo tirada badnaa oo waxaa weeyaan ninka la yidhaahda xabiib ibn abi xabiib ka sugidda badnaa waxaa waxay wariyeen in uu nabigeena tukaday afar ragcadood oo laba ragca udhiganta iyo afar sujuudood weeyaan xadiidkun afar boqol iyo siddeed iyo lixdanaad waa xadiis shaadasna qala imam nasai alah abarna mxamed ibn muhana alcanzi wahiqatun xaafid can yaxya bn saciid alqaطan can sufyaan qaala xadadana xabiib ibn abi haabit alasadi haddaan soo marnay can taawuus ibn cabaas radi allahu taala anhuma can nabi nabig kor sl sl anhu nabigana salla wuu tukaday fii kusuufin qorax madoobaasha oo faqara wuxuu akhriyey qur-aan ayuu akhriyey uma rakca wuu rukuucay koow uma qara uu akhriyey uma rakca wuu rukuucay laba uma qara uu akhriyey uma rakca wuu rukuucay saddex uma qara uu akhriyey uma rakca wuu rukuucay kadibna uma intaa kadib sajada usjuuda xadiidka hore xadidkan waa isleeyihiin waa labashaada walukhraa ragcada kalena miluhaa iyadoo kale meeqay noqdeen marka waa sideed waa yahay xadiidka ama baabka sagaalaad ee kitaab اlkusuuf nawcun aakhara nooc kale oo min salaati اlkusuufi salaada eh, dayaxmadoobaashada ama boqorxmadoobaashada can ibni cabaasin laga wariyey ayuu baabkan ubaabiyay xadid kun afar boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasai alah mtula akhbarna camr ibnu cuثmaan ibnu saciid camr ibn cuثmaan saciid waxaa weye alximsi waa saduuq qaala xadana waliid ibn muslim adimishqi can ibnu namir ibnu namir wa huwa cabdiraxmaan ah, ibnu namir weeyaane alyaxsubi waa lam yarwi canhu ah, hayr alwaliid waliid ibn muslim keligii ayaa wax ka wariyey ya keligii ayaa can الzuhri can kaiir ibn cabaas kaiir ibn cabaas waa saxaabi cabdulahi bn cabaas walaalkii weeyaan ya kaiir ibn cabaas ibn cabdilmuطalib ibn haashim ibn cami nebi sal slm xa waakbaranii camr ibn cuثmaan haddaan soo marnay qaala xaddatna waliid can اlawsaaci waliid ibn muslim marka hore wuxuu ka wariyey can ibn namir soo mahin haddana wuxuu ka warna awsaaci can الzuhri qaal akhbaranii kaiir ibnu cabaas ayaa ii warramay waa saxaabi yare can cabdilahi wuxuu ibnu cabaas uu ka wariyey radia allahu tacala canhuma ana rasul rasulka sal slm sallaa wuu tukaday yowma kasafat ishamsu maalinta qoraxda ay madoobaatay arbaca rakcatin afar rakac ayuu tukaday fii rakcatayn oo laba rakca iskugu soo ururaysa iyo arbaca saajidaatin afar sujuudood ayuu nabigeena sujuuday sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidkan marka waa kuwii caadiga ahaa oo muxuu ahaa raggii iqaada ahaa iyo raggii xufaadda ahaa dariiqoodii maray nowcun akhar nooc kale oo min salaati kusuufi salaad kusuufka ayuu baabkan u baabay xadiidkaas kun afar boqol iyo toddobaatanaad isna waa shaad weeyaan qala imam nasacintu akhbarna yacqub ibn ibrahim dawra qaala xadaثana ibnu culaya wa hiqatun tabt qaala akhbaranii ibnu jurayj hiqatun tabtun aha yursil wayudlis can aطa ibn abi rabaax wa hiqa xuja qaala samictu waxaa ka maqlay cubayd ibnu cumayr ibnu qataadat aleyfi hiqatun tabt yuxadisu ka warramay qaala wuxuu yihi xadaanii waxaa ii warramay man duul usadiqu aan rumaynaa sidaa weyaan inaan rumaynaa fadanantu waxaan u maliy wuxuu dhihi marka fadanantu caaa wuxuu yidhi fadanantu waxaan u annahu isaga yuuriidu caishata caisha inuu ula danleeyay anaha umuna caaisha qaalat waxay tihi radia allahu taala anha kasafat ishamsu qoraxda ayaa madoobaatay calaa cadi rasul rasul zamanki sal l slm faqaama nabigu wuxuu la istaagay binnaasi dadka qiyaaman istaag shadiidan aad u daran dheer waaya yaquumu yaquumu binaas dadka uu la istaagi uma kadibna yarkacu rukuuc koow uma yaquumu uu istaagi uma yarkacu rukuuci laba uma yaquumu istaagi uma yarkacu rukuuci saddex farakaca wuxuu rukuucay rakcatayn laba rukuuca rukuucood fii rakcatin oo hal rakca ku sugan alaaa rakcaatin <laughs> farakaca wuu rukuucay rakcatayn laba rakcood ayuu rukuucay koow fii kulli rakcatin rakca la arkana alaaa rakcaatin saddex rakca ayaa ku guda jirta yani markuu saddex rukuuc laba rukuuc uu leeyahay min laba sujuud ay sujuud ayada laskuma hayo mid wal laba sujuud ay leedahay laakiin wuxuu leeyahay ragcada koobaad qur-aan uu akhriyey wuu rukuucay kadibna uu istaagay qur-aan u akhriyey laba wuu rukuucay kadibna haddana uu istaagay qur-aan u akhriyey wuu rukuucay saddex jeer markuu rukuucay ayuu sujuud uu degay ayuu leeyahay sidaas ayuu leeyahay o fii kulli rakcatin alaatu rakcaatin rakca ahaaliata tii saddexaad ayuu marka rukuucay uma sajada wuu sujuuday xataa ina rijaalan ilaamaa rag yowmaidin maalinta ayada yuksha calayhim amiir daboolo xaalo khatar ay galaan xataa ina sijaal almaa xataa ina sijaalmaa ilaamaa biyaha wadaanta ku jira latusabu lagu shubay calayhim korkooda lagu shubay mima qaama bihim wixii ku istaagay ama wixii qabtay awgeed culayska iyo taagnidii ayla dhacayn awgeed yaquulu wuxuu dhaha nabigeena sal sl ida rakaca marka hortu rukuca allahu akbar ayuu dhahaya waa sida caadiga ahayd wإida rafca rasahu samic allahu liman xamid iyo nabigeen sl slm falam yansarif nabiga salaada kamuusan bixin xataa tajalat shamsu qoraxdu ilaa ay ka faydanto ka cadaato faqaama uu istaagay nabigeena sl slm faxamid allah alweyn ayuu mahadiy waana caleyh wuuna ammaanay wa qala wuxu yhi ina shamsa qoraxdu alqamar laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof dhimashadii walaa lixayaati noloshiisa walaakin waa ka lagu laabay aayataani huma aayataani laba aayadood oo min aayaati اllah aayaadka alla ka mid ah yuawifuhum yuhawifukum uu idinku cabsigeliy bihima iyaga fain kasafa haddii ay madoobaana fafzacuu ilaa dikri illahi dikriga alla u carara oo argagaxa caza wajal xataa tanjaliya ilaa ay ka faydmaan saas ayuu nabig l sal slm xadiidka u dambeeya baabka insha allahu tabaaraka watacala iyo kitaabka caawa waxasna waa xadiis shaad aydan kun afar boqol ko iyo toddobaatanaad waa xadiis shaad ah akhbarna isaaq ibn ibrahim isxaaq ibn ibraahim waa ninkee ibn rahwey wa iqatu habt qaala xadana mucaadi bnu hishaam adustawaayi albasri saduuq rubama wahim qaala xadaanii abi aabihiis waa hishaam ibn abi cabdilaahi sambar alxaafid alxuja iqatu habt weyaan can qataada bn dacama sadus albasri fii salaati alaayaat salaada aayadaha waa salaat alkusuuf walkusuuf salaat alaayaatna waa la yihahdaa can caaa wuxuu ka wariyey caaa ayuu ka wariyey can cubayd ibnu cumayr ibnu qataadat aleyثi waaiqatu tabt can caiha wuxuu ka wariyey um muminiin radi alahu ta wadaha ana nabiya nabigena sal slm sala wuxuu tukaday sita rakcaati lix ragcadood fii arbaca sajadaati afar sujuudoodna ay ka hoos jirto qultu limicaad waxaan ku idhi can nabiy sal slm nabiga miyaa waxaa weeyaan uu ka wariyey mucaad ibn hishaam ayaa isxaq bn rahi wuxuu leeyahay qultu limucaad mucaad ibnu hishaam waxaan ku yidhi can nebi sal slem caaishama nabiga ka waraysa sal alla alay slem qaala wuxuu laa shaka shaki ma lahan walaa miryata shaki ma lahan waa isku mid waxaba yaraatee lagu shigshiga ma ahan oo shaki ma lahan weeyaan intaas ayaan insha allah ku joojinaynaa hada wallahu aclam wsala allahu waslama calaa cabdi rasuul mustafa